وsلم عlى سيدina mحamedi وعlى آlih وصaxبihi أجمaعiin الnakira waxaynu ka soo baxnay duruustii إcraabka ku saabsanayd إcraab الmuثanى وإcraab الjumuع إcraab الأsmاء الخaمسة إcraab الأfعاal الخaمسة iyo labadii dersiye u soo dembeeyey oo ahaa calaamaat التaniiث fi اlأfعاal وفi الأsmاء calaamadaha taaniidka ee asmaadu leedahay iyo kuwa afcaashu leedahay labadaba halkan wuxuu labada sheekh ka bilaabayaan raximahum اllahu tacaala qayb muhiima oo cilmiga naxwaha muhiima waxa weeye annakiratu wاlmacrifa wax la dhaha annakiratu wاlmacrifa marka asmaada loo qaybiyaa nakira iyo macrifa loo qaybiyaa labadaa qaybood midkoodna ismigu waa inuu soo galo ismigu ima an yakuuna nakiratan wa ima an yakuuna macrifatan labadaa wax ka dhexeeya ma jiraan macrifada ayaa tirsan oo kooban iyadaa la bartaa wixii ka soo hadhay macrifadaasina waa nakira nakiray noqonaysa macrifa iyo nakira waxa weeye macrifa sidaa ka muuqata kelmaddaba wax la garanayo weeye oo mucayana nakiraduna waa waxaan mucayan ahayn nin oo kale marka la dhaa weeye waa nakira laakiin marka axmed la idhaahdo waa macrifa magaalo marka la dhaa magaalo waa nakira laakiin marka borama la dhaa maalan waa macrifa marka wixii wax mucayana ku tusaya wax mucayana ayaa la idhaahdaa maxay macrifa wixii aan wax mucayana ku tusaynin sida nin iyo magaalo iyo wixii lamida magaalo kastaa waa magaalo ama waa madiina eh, rajulun nin kastaa waa rajulun marka markaad rajulun tidhaahdo nin gaara kuma dhacayso nin walba rajulun buu noqon karaa taasaa macrifa yani markaa uu caamka yahna waa nakiro ee eh, rajulun tidhaahdo markaad axmed iyo moxamed iyo cali iyo cumar tidhaahdana waa macrifa waxa weeye annakira wlmacrifa marka waa qayb muhiima oo luqada carabiga marka la dhiganayo sidaas aad iyo aad u muhiima oo sidaa loo kala saaro axkaam dhowrayna way ku xidhan tahay oo marka mubtadaha oo kale iyo khabarka la dhiganayo naatiga oo kale marka la marayo mxuaha idaafada marka la marayo waxaasoo dhan waxaa dib loo fiiriyaa waxa sifada oo kale naatiga waxa lagu sifeeyey ama mawsuufka hore la sifaynaya inuu nakiro yahay inuu macrifo yahay markaasaa ay iska raacaan nakiradiiy macrifada kolba midku yahay de wayna taqaanaa nakiradiiy macrifada idaafada oo kale marka macnihiiga la sheegayo tacriifkii takhsiiska aynu soo maray fatacarafa bisababi hadihi nisbati ow takhasasa waxay ku xidhan tahay waxa loo idaafeeyo haddii macrifo loo idaafeeyana waa macrifa ledha oo macrifu ka kasbaday haddii nakira loo idaafeeyana takhasus buu qaatay oo uu soo dhowaaday waa nakiradiis iyo bala wax badan baa ku xidhan oo mubtadaha iyo khabarka marka la maraya mubtadaha inaan nakira mubtada laga dhigi karin iyada oo aan shuruudo mucayana la helin ee ay tahay mubtaduhu inuu macrifo noqdo ayaa lagu qaata marka marka horeysa waa in macrif nakiro la qaato kutubta naxawina inta badan anakira walmacrifo waxay ku qoraan xagga hore sida ismiga kelmadda aqsaamteeda ismi iyo ficil iyo xaraf loo qaato iyo calaamaadka ismiga iyo calaamaadka ficilka halka hore loogu qoro sida icraabka waxa wax lagu icraabo waxa wax lagu godo iyo waxa wax lagu kordhiga iyo waxa wax lagu hoos dhigo xagga hore loo mariyo xagga hore loogu qaato ayaa nakarada macrifadana duruusta horaa lagu qaata leannu muqadimaad weeye waa hordhac weeye waa waxyaaba hadhow loo baahan doono marka hadda inaad sii barato ood sii ogaato wey alnakira waalmacrifa alamila tusaalayaasha fi durji kitaabun durjigu waa khaanada shalfiska wey khaanada waxaa ku jira kitaab baa ku jira saqaa manzilun guri baa soo dhacay fii shaaricinaa jidkayga ku yaala guri ariiqayga ku yaala shaaricayaga ku yaala ayaa dumay sa'ala rajulun nin baa waraystay can waalidii aabbahay nin baana weydiiyey weyaan oo yidhi aabaax kuu joogaa oo kale maalan wax ka weydiiyey sa'ala rajulu nin baa weydiiyey can waalidii marka can la geliyo waxa weeyaan waa ciddii uu weydiinaywaraysanayuu lahaa aaway halkuu joogaa ama maalan siduu yahay markaasa can waalidii la odhanay oo maaha bimacnaa aabbahay buu la hadlay uu su'aal weydiiye maaha marka can lama geliye qofkaad waraysanayso ayaa can la gelinaya أنا سألتك عن أبيك badnas sa'altu muxamadan can abiihi abihi baan ka waraysto weydiiye weyaan sa'ala rajulun nin baa waraystay can waalidi aabbahay oo yidhi halkuu ku sugan yahay oo kale maalan saddexdaa miaal markaad u fiirsato fi durji khaanadda waxaa ku jira kitaabun kitaab kitaabun waa nakiro kitaab baa ku jira nooca uu yahay ma sheegin waa kitaab hebel waa kitaab hebel ay kitaab soo galay khaanada buug baa ku jira weyaan nakiro weeye kitaab saqaa manzilun guri baa dumay buuli guri fii shaaricina ku yaala shaarica uu sheego wuxuu ihi shaarica iyaga weyaan laakiin gurigaygii ma odhana guri buu ihi guri baa dumay shaarica ku yaala manzilun nakiro weeyaan ay manzil shaarica ku yaalla soo gali kara guri kastoo waddadaa ku yaala sa'la rajulu can waalidii waalidii wuu sheego wuxuu yidhi aniga aabbahay waalidkaygii laakiin rajulun nin baa waraysanayay oo wax laga weydiinaya aabbahay rajulun waa nakiro kitaabun waa kitaab kasta ama buug kasta manzilun waa guri kasta oo jidkaa ku yaalla soo gali kara rajulun waa nin kasta ayuu noqon karaa kuwaa waxaa la odhanayaa nakiro weeyaan lannu qof mucayana kuma tusayaan waxa soo gali kara dad badan ama ashyaa badan rakiba sadiiqii qaybta kale waxa uu saaxiibkay fuulay jawaadan faras aaqaba almudarisu macallinkii wuxuu ciqaabay tilmiidan arday mazaqa muxamadu muxamed wuxuu jarjaray waraqatan xaashi ama waraaqa rakiba adiiqii saaxiibkay wuxuu koray ma fuulay jawaadan aras jawaadan faras ay jawaad buu noqonaya faras kasta marka waa nakiro caaqaba almudarisu macallinkii wuxuu ciqaabay macallinkii tilmiidan arday maxalkaana arday kastaa soo gali kara waa nakiro mazaqa muxamedun muxamed wuxuu jarjaray ama jeexjeexay waraqatan waraqatan warqad ama xaashi ay waraqay noqon kartaa waraaq buu jeexjeexay markaa waraqatan waa nakiro jawaadan waa faras tilmiidan arday waraqatan nakiro weeyaan kuwaas lanna waa caam macrifaa ku jirta macrifada ku jirtaa waxa weeye adiiqii waa macrifa adiiqii saaxiibkay buu leeyahy waa isaga saaxiibkii waa la yaqaan saaxiibkii almudarisu macallinkii wuxuu ciqaabay macallinkii waa macallin laysla garanay macallinkii maanta wuxuu ciqaabay arday almudarisu waa macrifo mazaqa muxammadun muxammadun waa macrifo adiiqii almudaris muxamed waxay ku tusayaan cid gaara oo mucayana qaybta hore lafteeda macrifadu way ku jirta fi durji kitaabun markaynu lahayn addurj khaanadda waxaa ku jirta khaanad maaha aan la garanayn waa khaanadda yani qofkaad la hadlaysa u garanaya khaanadda ad ka hadlayso khaanada ad ka hadlayso fii shaaricina marka la ydhaha shaaricayagii ariiqayagii masjidkayagii waa macrifo can waalidii markuu idhaahdo aabbahay aniga aabbahay wuxuu noqonayaa maarif macrifada sidaynu sheegno way tirsan tahay iyadaana insha allahu tacaala inoo iman doonta iyada oo uu tirinayo lixdii qayboodba uu sheegi doono haddaanu toddoba ka dhigin marka khulaasada wuxuu yidhi qawaacidka annakiratu ismun yadullu waa ismi kutusa calaa shayin hayri mucayanin annakiratu ismun waa muhiim nakarada iyo macrifadu ismi baa laga sheekaynaya ficilada nakare iyo macrifo looma qaybiyo daraba iyo jaaa iyo yadribu iyo yejiiu iyo idrib iyo ji ficiladu nakare iyo macrifo ma laha waxa weeye xuruuftuna ma laha annakiratu ismun yadullu calaa shayin ismi kutusa shay ismaadoo dhan de waxbay kutusaa yadullu calaa shay kelmaduhu dalaalay leeyihi shayin hayri mucayan taasaa loo jeeda oo aan mucayan ahayn gaar ahayn oo mid keliya oo gaara cayiman aan ahayn rajulun markaad tiraahdo rajul oo dhan baa soo galay kitaabun qalamun masjidun madinatun madrasatun waa nakira kuwaas lanno hayru mucayan sallaytu fii masjidin haddaad tiraado masaajid baan kusoo tukaday masaajidku de mid gaara noomaad sheegi almacrifatu ismun yadullu calaa shayin waa ismi shay ku tusa mucayanin weyaan isagu waxaad odhanaysaa masaajidkii baan kusoo tukaday masaajidkii wuu kula garanaya qofkaad la hadlaysa masaajid baan kusoo tukaday markaad tidhahdana nakiraad ka dhigta mid gaarahoo mucayana kamaad digin <clears throat> tamriinaadka ijcal ilmacrifata nakiratan wanakirata macrifatan fi ljumal alaatiya macrifada waxaad ka dhigtaa nakira nakiradana waxaad ka dhigtaa macrifa rakiba khaadimun khaadim baa wuxuu fuulay alxisaana faraskii halkaa laba ismi baa ku jira labada ismi nakiriya macrifo midkay yihiin sheeg rakiba waa ficilkii isaga iska dhaaf khaadimun khaadim baa wuxuu fuulay alxisaana faraskii khaadimun ma nakira mise waa macrifo waa nakiro alxisaan <clears throat> alxisaanna waa macrifo al buu leeyahay labada marka lagu idhahda ka nakiradaana macrifo ka dhig alunbaad gelinaysaa kii nakiradaha ka macrifadaa nakiro ka dhig marka lagu dhahana ashubaad ka tuuraysa maxay noqonaysaa rakiba alkhaadimu xisaanan ama farasan rakiba alkhaadimu alkhaadimu baan ashii gelin xisaanan kaana ashii baanu ka dayn macnuhu isbedelaya markii hore waxay ahayd qof khaadima oo adeega ah ma cayina mogta qof khaadima waa faraskii oo faras la isla garanaya ayaa faraskii fuulay iminkana waxay noqonaysaa khaadimkii wuxuu fuulay faras markii hore waxaa la garanaya faraska faraskii baad lahayd oo lagula garanaya iminkana waxaad leedahay khaadimkii khaadimkaa lagula garanaya faras buu fuulay faras faraska laakiin maad cayib samica tilmiido ardaygii wuxuu maqlay darsan mufiidan darsi faa'iido badan ayuu maqlay atilmiidu waa macrifo ardaygii baad leedahay darsan mufiidan buu dhagaystay darsi mufiida cashir mufiida dee cashir mufiidi wuu badan yahay cashir faa'iido badan wuu badan yahay cashir faa'iido badan oo maxay ah isweydaariyoo ka nakirada ka macrifadaana nakiro ka dhig nakiradaana macrifo ka dhig maxaa loodhanaya samica tilmiidun markaad wax akhriaysana waa in la garto markaad wax akhriyayso meesha inaad al u yeeshay iyo inaanad al u yeelin waa in lagaa fahmo ila way kala duwan tahay macnihii meeshii haddii loo fahmay inaadan aad al aanad gelin nakiraa loo qaadanaya haddii ad u akhriday inay al leedahay aad u akhridana macrifaa loo qaadanaya macnaha jumladii waxbaa iska bedelaya samicat tilmiidun markaad tirada inaad algelisaa la garanaya samica tilmiidun markaad tirada samica tilmiidun labadaa akhriskaaga waa in la fahmo markaad wax akhriyayso meesha inaad al u yeeshay iyo inaan al u yeelin darsan mufiidan iyo samica tilmiiduni darsa almufiida samica tilmiiduni darsa almufiida samca tilmiidu ardaybaa wuxuu dhagaystay ama maqlay addars almufiida darsigii faaidada badnaa darsigii faa'iidada badnaa arday baa dhagaystay marka darsigaad labada macrifo ka dhigta marka namat shajaratun fi lxaqli namat waxaa ka soo baxay annamaa waa ziyaadade waxaa mxuu aha ka baxay shajaratun geed ayaa koray oo weynaaday fi lxaqli beerta dhexdeeda geed baa ka soo baxay namat shajaratun geed buu yidhi fi lxaqlina macrifuu ka dhigo wuxuu ihi beerta beerta geed baa ka soo baxay waa beertii oo laysla garanaya haddii kale wuxuu odhan lahaa beer buu ka soo baxay beer isweydaani shajaratun baa nakiraa fi lxaqlina waa macrifo namat shajaratu geedii aad garanaysaa shajaradii aad garanaysaa waxay ka soo baxa fii xaqlin beer dhexdeed beertina ma cayimayso muxuu ku xujisiiyey daarat waraqatun min alkitaab daarat waxa duushay waraqatun ayaa min alkitaabi kitaabkii ama buuggii ka duushay isweydaari daarat ilwaraqatu waxay ka duushay warqadii min kitaabin bay ka soo duushay ara kalbu min alxaarisi maxaa la odhanaya fara alkalbu min xaarisin qabada rajulu nin baa qabtay cala lisi tuuggii qabada rajulu ninkii wuxuu qabtay calaa tuug kaasaan nakiraha tuug buu qabtay ninkii tuug buu qabtay sidaynoo qoranna waxay ahayd nin baa qabtay tuugii tuugii aad garanaysa nin baa qabtay alcalam oo calamkii wuxuu bilaabay macrifadu waxaynu nidhi iyadaa tirsan oo la tiriya macrifadii buu bilaabay marka calam baa ugu soo horeeya macrifada calam waxa weeye magac kasta oo cid mucayana ku tusaya cid mucayanahoo gaara ku tusaya calam leh magacyada dadkoo dhani waa wada calam cumar iyo cali iyo faatima iyo khadiija dadka magacyadooda qofqof ay u leeyihiin qofqof ay u leeyihin maaha kuwa si guud loo leeyahay sida nin iyo naag iyo macalin iyo macalimad iyo dhakhtar iyo injineer iyo maaha kuwaas kuwaas waa nakiro dad badan baa soo gala laakiin magaca gaarkee qofku leeyahay isagaa keligii leh qofka haddii laba qof labadaba axmed la ydhaahdo maaha macnahoogu inuu magaca labadooda laga dhexaysiiyey kaana axmed baa loo bixiyo si gaara isaga loogu bixiye kan kalena si gaaraa loogu bixiyey way kulmeen calamku waa magaca gaarka ama dadkaa loo bixiyo ama magaalooyinkaa loo bixiyo ama mxuuha badaha loo bixiyo magaca gaarka u leeyihin ama wadamadaha loo bixiyo waxaasoo dhan waa wada calam wixii wax keliya loo bixiyo buuraha magacyada ay leeyihiin waa calam buur walba magaca gaarka ay leedahay alamila caliyun fi lxadiiqati cali beertu ku jira cali beertu ku jira cali ba halkaa ku jirta waa calam jarad caaishatu caaisha way oroday halkaana caaishatu waa ku jirta oo magac gaala ah. tajri sufunu doonyuhu waxay maraan bayna misra wa oroba masar iyo yurub doonyaha sidaa u dhex socda tajri sufunu doonyuhu waxay maraan bayna misra masar iyo wa oroba yurub ayay ayay dhex mushaaxaanoo dhex maaragta eh, ay xidhiiriyaan masar iyo yurub marka misra waa calam lann wadan wadamada ka midoo gaara la dha oroba waa calam lann qaarad qaaradaha ka la dha oroba marka afriiqiya marka la dha waa calam wey lann qaaradahoo dhan ba afriiqiya la dha qaarad baa keligeed gaar ahaan afriiqiya loo dha baasiya la dhada oroba la dhahda waxa weeye wadamada mxuaha magacyadooda gaargaarkiina waa sidaasoo kale tashtahiru swaan masuwaan waxay caan ku tahay suwaan bijawdat اlhawaa hawo wanaagga inay hawo wanaagsan tahay ayay magaaladaasi caan ku tahay waa iqliim eh, mandiqa suwaan laydha masar bay ku taalla magaalada ugu weynay caasimadda ah gobolka caasimadeeda laydha suwaan tashtahiru aswaan bijawdat اlhawaa ayay caan ku tahay eh, marka aswaan wey waa magaalo magaceed london akbaru bilaad اlingiliis magaalooyinka ingiriiska london baa ugu weyn london akbaru bilaad اlingiliis marka halkaana london maxay noqonaysaa waa calam soo magac magaalo gaara maaha magaalo gaara magaceed wey mucayan saafara abi aabbahay wuxuu u socoteeyey ama uu tegay ilaa dimyaad ayuu tegoo masar ku taalla dimyaad marka iyaduna calam weeye caliyun iyo caaisha misr oruba uswaan london dimyaad dhammaantood aclaam weeye calamkuna waa macrifo alcalamu smun macrifatun calam haddaad aragto waa ismi macrifa wey calamku waa macrifo ismigaasoo sumiya bihi lagu magacaabay oo magac ah shaksun qof sida cali iyo caaisha ow makaanun ama makaan lagu magacaabay sida misra iyo oruba iyo swan iyo london iyo dimyaad ow xayawaanun ama xayawaan lagu magacaabay xayawaan faraskaaga magacaadula baxdo faras iyo xisaan iyo kuwaas jawaad iyo waa wax fardahoo dhan ka dhaxeeya laakiin faraskaagaad magac gaara ah ula bixi karta awrka ayaad magac gaara ula bixi karta marka xayawaanka haddii magac gaara loo bixiyo isaguna wuxuu noqonayaa calam ow ayu shayin aakhar ama wax kale xuun lagu magacaabo waa ismi lagu magacaabo qof ama makaan ama xayawaan ama wax xuun lagu magacaabo masaajid kasta magaciisa gaarkuu leeyahy waa calam masjidu sheekh calijawhar marka la dhao magaciisiibuu noqonaya oo calam ah tamriinaat cayin ilaclaama fi ljumal اlaatiya waxaad cayintaa aclaamta ku jirta jumlooyinka soo socda ذahaba muxamed waismaaciil ilى اlأqsur washahada maqbarat tut qunj amuun alatii cahara calayha lord carfon bimusaacadati sadiiqihi carter dahaba muxamed waismaaciil waxay tageen ila uqsur meesha la ydhaa uqsur oo masar ku taalla meelaha dalxiiska washaahada maqbaratut qunj amuun ayay waxay soo daawadeen xabaasha ninkaas faraacintii hore ka mid ahaa xabaashiisii bay soo arkeen allatii caara calayha taasoo helay dhulkaa laga qodaa oo la soo saaraa xabaalo hore oo aasmay oo sidoodii u dhisan faraacintaa horena waa kuwii dhisi jiray ee arhaamtaniyo waxaani xabaalay ahaayeen ay u dhiseen eh, dadkay jeclaayeen iyo madaxdoodii marka kuwaasaa intay xafriyaad sameeyeen oo dhulkii qodeen ayaa waxay ugu tegeen xabaallo dhisan oo sidoodiia oo waxna ku qoran yihiin mararka qaarkood oo la garto xabaashani qofkii lagu aasay xataa la garto waxa helay buu kuleeya allatii caara calayha uu helay oo uu soo saaray alord caronfon eh, eh, lordku waa ah bimacna sayid ingiriiska sayid caronfon uu helay bimusaacadati sadiiqihi carter isagoo caawinaya saaxiibkiisa kaartar laydhaana caawinaya imisa calan baa halkaa ku jira maxaa ugu horeeya muxamed iyo ismaaciil waa aclaamu ashkhaas dad bay magac u yihiin haye uqso magaalo ama gobol magaceed weye uqso meel weeye magaceed waa calam iyaduna totqunj amuun nin magacii weeye haye waa calam iyaduna alord carafon waa calam haye maxaa kaloo ku jira carter oo nin magaciisa ku calam wey intaasoo calam baa ku jira imla ilfaraq fi ljumal alaatiya bicalaamin munaasiba kuwaana caalamyo munaasaba ayaad ayaad ku buuxinaysaa waayahay almucarafu bilif wallam waa ku darayna lanna waa duruus iska fudud weeye kuwani almucarafu bilif wallam waa macrifadii labaad oo macrifadii labaad noocii labaad ee macrifada waxaynu ka soo baxnay calam magac loo bixiyo cid gaar ah yuu ahaa calamku ama dad ha loo bixiyo ama meel ha loo bixiyo ama xayawaan ha loo bixiyo ama wax kale ha loo bixiyo almucarafu wixii lagu macrifeeyey bilif walaam al baa looga jeeda alifkii laamka wixii al lagu macrifeeyey alamila alkitaabu fi lkhizaanati kitaabku wuxuu ku jiraa khasnada alkitaabu fi lkhizaanati inkasara almisbaaxu misbaaxii ama laydhkii wuu jabay faazat ilmadrasatu madrasadii way guulaysatay fi sibaaqi tartankii faazat ilmadrasatu madrasadii way guulaysatay madrasadii waa inaad fi sibaaqi tartankii aad garanayso ayay ku guulaysatay saqatat ilcajalatu cajaladii ama taayirkii waxay ku dhacday cajaladii fi nahri webiga ayay ku dhacday webigii waqacat ilkuratu kubaddii waxay ku dhacday fi اlxadiiqati beertii alkitaabu fi اlkhizaana alkitaabu waa macrifo kitaabkii baa loodhanaya waxaa macrifaysa ashan la soo geliyay alkitaabu alkhizaana waa macrifo lanno al bay leedahay inkasara almisbaaxu almisbaaxu waa macrifo lanno alif iyo laam baa ku jira al faazat اlmadrasaة fi الsibaaq almadrasau waa macrifo asibaaqna waa macrifo saqadat alcajalatu fi nahri alcajalatu taayirkiia waa macrifo annahri oo webigii waa la macrifeeyey webigii baa la leeyahay waqacat ilkuratu kubadii alkura fi alxadiiqati waxa hasha watoo dhan ismiga alif iyo laamka wataa dhammaantii waa macrifo alba haddii la geliyo shayga nakirada ah sida rajulun nin marka la rabo in la macrifeeyo oo ninkii la idhaahdo al baa la soo gelinaya alrajulu macrifuu noqonay masjidun waa nakiro masaajid kastuu noqon kara alun baad gelinaysaa markaad masaajidkii leedahay almasjid almasjid kitaabun alkitaabu wuxuu yidhi alqaacida ida dakhalat اlأlif wallaamu alif iyo laam haddii ay soo galaan al buu uga jeeda alif iyo laamtee cala smin hadday ismi soo galaan ismigaasoo nakirati nakir ah cala smin nakiratin marka hore waa inuu nakiro yahay haddii kaleu marka horeba macrifo ahaa maxay faa'idaynaysaa aliftii laamta la soo geliya inta badan lama soo geliyo hadduu ismigu markii hore macrifo aha lama soo geliyo laakiin kuwo qaataa jira al nooc kalaa qaata oo macno kala u socota alla ay soo gashaa jira markii horeba macrifo iska sii ah haddii uu calam ahaa ka war ismigu alcabaas oo kale alxasan alxasan markii horeba xasan iyo cabaas magacyo dad bay ahayd calan bay ahayd macrifay ahayd markaasaa mararka qaarkood alla soo geliya alxasan baa loodhanaya alxaari baa loodhanaya alxaari isagoo calamho ah qof magaciiya iyo alla soo gelinaya ashaas waa nooc kale weya tii wax macrifaynaysa maaha arrimo kale darteed bay usoo gashay meesha wax kale ishaaraysa ay tilmaamaysa calasmin nakiratin buu leeyahay ashu markay wax macrifaynaysaa waa inay soo gasha maxay ismi markii hore nakiraah sida masjidun iyo rajulu ida dakhalat اlأlif wallaamu hadday ashu soo gasho cala smi ismi nakirati nakiraaha jacalathu waxay ka dhigtaa macrifatan macrifay ka dhigaysa rajulun alrajul kitaabun alkitaab masjidun almasjid darsun addars ijcal ilmacaarifa alatii fi ljumal ilaatiya waqafat sayaaratu waayahay fatxa alkhaadimu naafidata acama alxaarisu alsada kaa shale ayaad asha ka tuuraysaa nakiru isku bedelaya imla ilfaraaqa faraaqa bannaanna idinkaa buuxinaya addamiir halkaasaynu ku daynayna damiirkii oo ka mida ah macrifada marka duruustaynu soo qaadanay maanta waxa weeye ismiga in loo qaybiyo macrifo iyo nakiro dabeedna tacriifiso macrifadu waxay tahay iyo nakiradu waxay tahay macrifadu waa ismi kutusaya shay mucayana oo gaara ah. nakiraduna waxay kutusaysaa yani waxa weeye shay aan mucayan ahayn oo mid gaara aan ahayn anwaacda macrifadaynu tirin doonaa waxaa ugu horeeya alcalam buu ugu horraysiiyey waa magaca gaarka ee cid loo bixiyey ee cid u gaara waxaa ku xigta allo wixii alla soo geliyay markii hore nakiro ahaa oo alla soo geliyay labadaasaynu qaadanay damiirkiibuu ku xijisiin doonaa oo nooca saddexaada oo kitaabku si fiican uga hadli doono adamaayir anwaacadoodii oo dhammaystiran alism اlmawsuul oo nooca afraada ku xiga ism اlishaara ah oo uu ka dhigay ka shanaad ayaa ku xiga shantaasuu soo qaadan doonaa mid horena horaynu u soo qaadanay oo lix baa laga dhigi doonaa halkii idaafada ayaynu dib u eegi doonaa iyadana oo lagu soo daraya wamaa udiifa ilaa macrifatin marka macaariftu waxay noqon doonaan ilaa lix ayay noqon doonaan insha allah markaa aan dhammaystirno ayaynu soo wada tiradoodana aan tirin doonaa sal allah waslm